بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم sida walaalkeenu noo sheegay xadarada magaceeda waxaa la yidhaahdaa inama almu'minuuna ikhwatun waxaan idin dulmarayaa marka uhoreysa insha allah canaawiinta muhiimka ah ee muxaadaradu ay leedahay marka ugu horeeya insha allahu tacaala ciwaanka ugu horeeya ee muxaadaradu leedahay waxa weeye munaasabadda ay la leedahay muctamarka kan labaad waxa weeye ikhwaannimada iyo walaaltinimada ka sheekayntiisa midka saddexaad waxa weeye walaaltinimada aan sheegi doono yaa xaq u leh qofka xaqa u lehi waa kuma midka afraad waxa weeye waxyaalaha walaaltinimada dhaawaca ama gooya kan kaleeto waxa weeye waxyaalaha lagu kasbado ama lagu helo walaaltinimada waxa midka ugu dambeeya ama kan ku xiga midka ugu dambeeyana waxa weeye qofku yuu walaal ka dhiganaya yacni yuu u dooranayaa saaxiibtinimo waxaana ugu dambayn doona insha allahu tacaala fadliga ay leedahay walaaltinimada in ilaahay subxaana wa tacaala dartiis lagu walaaloobo fadliga ay leedahay intaas waa canaawiinta waaweyn ee ay leedahay muxaadaradu wey laakiin canaawiin yaryar baa ku hoos jiraya mid kasta ayaa laga yaabaaba intooda badan walaaltinimadu munaasabadeena tan ama mu'tamarkeena kan muxuu yahay waxa ay la leedahay ama cilaaqada ay la leedahay maadaama aynu dooranay islaamku inuu xal yahay inaynu arrimaheenna oo dhan islaamka aynu kuxa ku xalinayno sidaa darteed ma soconayso dadna ma noqon karo waxna ma xallin karo ilaa aan walaalo ilaahay dartii u noqono sidaa darteed waxaad ogtihiin nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu madiine tegey shaqadii u horreysay oo uu nebigu ka bilaabay sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd dadka inuu walaalayo markaas kabacdi baa islaamkii dhismihiisi loo soo jeestay wey marka waxaynu ogaanaynaa ilaa aynu walaalo aynu noqonno dhab ah oo ilaahay dartii aynu ku walaalowno inaynan waxba qaban kari hayn saas baynu og baynu ogaanaynaa sidaa darteed marka ciwaanku muxaadarada muxaadaradu mu'tamarkeena cilaaqo aada iyo aada u weyn ayay la leedahay wy <clears throat> kan ku xiga oo ah inaynu sugno walaaltinimada ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ahay inay walaala yihiin kitaabkiisa ku sugaya inama almu'minuuna ikhwatun bulay alle subxaanahu watacaala mu'miniinta keliya uunbaa walaala-a mu'miniinta keliya un baa walaalaa buu alla leeyahay subxaanahu watacaala cid kale oo la walaali haba yaraatee ma jirto keligood baa walaalaha inama almu'minuuna ikhwatun sidaa darteed nebiguna sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisa uu walaaltinimada kaga hadlayo wax la soo koobi karo ma aha waxaa ka mid ah nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama almuslimu akhu lmuslimi laa yadlimuhu walaa yuslimuhu ninka muslimka ahi walaalkiisa kale muslim walaalkii muslimka kale walaal buu u yahay laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu uma gargaari waayo haddii dhibaato haysato dhibaatada kama qaadi waayo waa inuu ka qaadaa dhibaatada dulmigii marka way kasii hoosaysaa wey maa kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi ninku inta uu ku jiro xaajada walaalkiis intuu walaalkiis u gargaarayo oo uu isxaan u samaynayo ilaahay subxaanahu watacaala isagana ilaahay ixsaan buu u samaynaya oo xaajadiisii buu gudaya alla xaajadiisii gudaya waman faraja can muslimin kurbatan qofkii ka fayda oo ka qaada qof muslima kurbad ka qaada faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu watacaala ficilkaa uu sameeyey wuxuu alle subxaanahu watacaala kaga qaadi doonaa maalinta qiyaamaha kurabkeedu aad iyo aad buu u tiro badan yahay kurbooyin tiro badan bay leedahay mid ka mida ayaa alle subxaanahu watacaala uu kaga qaadi doonaa wey kurbadaha mid ka mid a ayaa ilaahay kaga qaadi doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waman satara musliman qof muslima qofkii astura asturaadaas waxay doontay noqon kartaa ama dhar ha siiyo ama macnawi ha u astiro ceebtiisa ha u astiro satara allahu ilaahay wuu asturaya subxaanahu watacaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah xadiisku waa muttafaqun calayhi wey waxaa kaloo ka mida nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almuslimu akhu lmuslimi laa yakuunuhu walaa yakdibuhu walaa yakduluhu qofka muslimka ahi muslimka kale walaal buu u yahay laa yakuunuhu ma khiyaano walaa yakdibuhu ma beeniyo ama been uma sheego ama been kama sheego walaa yakduluhu garabkiisa kama muxo markuu gargaar u baahan yahay kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun cirduhu wa maaluhu wa damuhu qof kasta oo muslima qofka kale oo walaalkiisa xaaraan buu ka yahay sharaftiisa inuu wax ka sheego maalkiisa inuu qaato dhiiggiisa inuu daadiyo xaaraan bay ka tahay qof kasta oo muslima ataqwa haahunaa nebigu sala allahu calayh wasalam ataqwa haahunaa waxaas oo dhan waxaa hirgelin kara taqwa weeye nebigu sal halkaasuu ishaaray bixasbi imri'in min ashari qofka waxa shar ugu filan an yuxqira akhaahu an yaxqira akhaahu lmuslim inuu xaqiro qof muslima muslim iyo keyrkiis ayaa xadiiskaas wariyey sidoo kaleeto waxa uu nebigu nagu boorinaya sala allahu calayhi wasalam inaan isu naxariisano oo aan isu naxno oo aan haddii ilaahay ku ron yahay waxaynu isu qaban karno isu qabanno saa darteed bu wuxuu yihi nabigu sala allahu alay slam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan mu'minku qofka mu'minka ahi mu'minka kaleeto waxa uu yahay sidii dhismo oo kale way isxoojiyaan oo way is adkayaan xadiis kaleeto bukhaari iyo muslim xadiiskaas mutafaqun calayhi wey xadiis kaleeto ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali اljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu alcudw tadaacaa lahu saa'iru اljasadi bisahri wاlxuma waxa weeye ninka muslimka ahi muslimka tilmaantiisu waxa weeye fii tawaadihim siay isu jecel yihiin iyo siday isugu naxariisanayaan iyo siday isugu gargaarayaan sidii hal jir oo kale weeye buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam jirkaa far ka midii ama meel ka midii haddii ay xanuunsato intii kaleeto ayaa la soo jeedayso habeenkii ma seexanayso far haddii lagaa qabto habeenkii inaad iska seexato macquul maaha far baana laga haya hal far baana laga haya jirkii oo dhan baa habeenkii usoo jeedaya ayuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam saasoo kale ayay muslimiintu isu yihiin buu yidhi oo waxa weeye haddii meel ka mid ah laga qabto inta kaleeto iskama fadhiisanayso oo iskama raaxaysanayso sida maanta adduunyada ka socota falastiin baa la dhammaynaya waynu u jeednaa inagina kubad baynu fiirsanayna sharaba kuma lihinba filimaan baynu iska fiirsanayna kubad iyo filimaan ayaynu fiirsanaynaa falastiin baa la dhammaynaya shiishaan baa la dhammaynaya kashmiir baa la dhammaynaya ciraaq baa la dhammaynaya waddamadii muslimiinta ahaay dhan baa la dhammaynayaa intii soo hartay daragti intayna ka badatay baynu kooka koola ku dejinayna laakiin nebigu sala allahu alay wasalam sidaa kuma sheegayo e waxa uu leeyahay waa hal jir keliya mid ka mid a ah haddii dhibaata ku dhacdo inta kale ma seexanayso buu leyay nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskuna waa muttafaqun calayhi wey xadiis kale bu wuxuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam almuslimuuna ka rajulin waaxidin muslimiintu waa hal nin oo keliya ida ishtakaa caynuhu ishiisu haddii ay jirato ishtakaa kulluhu kulligiis oo dhan baa xanuunsanaya wain ishtakaa ra'suhu madaxiisu hadduu xanuunsado ishtakaa kulluhu kulligiis oo dhan baa xanuunsanaya xadiiskaasna muslim baa wariyey waa garanay haddii aynu markaa aynu soo koobno walaaltinimadan la sheegayo oo qofkaan loo naxariisanayo iyo dadkaan is-xoojinaya iyo dadkaan laleeyahay lama dulmi karo yay yihiin yaa xaqu leh qofka ilaa xadkee baynu qof kusoo dhawaynaynaa ilaa xadkee baynu ku odhanaynaa qofkaasu ma aha nebiga ayaa noo xadidaya sala allahu calayhi wasalama qofkii arrinkaa mutaystay walaaltinimada ukuwa islaamiya qofkii mutaystay nebigaa noo xadina noo xadidaya wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam anas bnu malik radi allahu tacaala canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi si fiican udhegaysta dhegeysta xadiiskaas man sallaa salaatana ninkii salaada iyada tukada wastaqbala qiblatana qiblada iyada ujeesta wa akala dabiixatana wixii aanu qallo cuna fadalika almuslimu kaasu muslim weeye aladi lahu dimmat llah kaasu waxa uu leeyahay ilaahay ballantiisi subxaanahu watacaala wadimatu rasuulihi iyo nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ballantiisii falaa taksiru llaha fii dimatihi ilaahay subxaanahu watacaala dimadiisii ballantiisii ha burinina oo ha goynina ayuu yihi nebigu sala allahu alayhi wasalam xadiiskana bukhaari baa wariyey waxa uu leeyahay nebigu sala allahu alayhi wasalam ninkii salaadayada tukada salaadii nebi moxamed iyo saxaabadii ninkii tukada qibladayada u jihesta meel kale aan aadin qibladayada qaabila dabiixadayada wixii aanu qallo cuna wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalama fadalika almuslimu midkaa la soo sheegay ismu ishaara waxaa lo ismu ishaara lilbaciid wa fadalika almuslimu kaas baa muslima oo muslimkaasi muxuu leeyahay aladi lahu dimat اllahi wa dimmatu rasuulihi sala allahu calayh wasalam ballantii alle iyo ballantii nebigiisa ayuu ku jiraa lama dili karo xoolihiisana lama qaadan karo waxna laguma samayn karo haba yahaatee shuruudaha mar haddii laga helo qofkaasu muslim weeye walow uu dunuubba ku dhaco hadduu rabe sidaa darteed baynu xadii meesha kitaabkaynu akhrisano oo imaamu daxaawi raximah llahu tacaala ayuu faqro ka mida wuxuu yidhi wanusami ahla qiblatina mu'miniina maadaamuu bima jaءa bihi nabiyu salى اllahu عalayhi wasalama muctarifiin walahu bikuli ma qaalahu waakbara musadiqiin waxaanu dadka ahlulqiblada ah ee qiblada u jeesta aanu ku magacaabaynaa mu'miniin inay yihiin maadaama ay qirayaan wuxuu nebigu la yimi sala allahu calayhi wasalama ay ictiraaf ku samaynayaan oo wax kasta oo uu nebigu la yimi sala allahu calayhi wasalam ay rumaysanayaan sidaad garanaysaan marka sharaxa shiikha saaray oo ibnu abilciz la yidhaahdo ayaa arrinkaas isaguna ka hadlay markaas buu wuxuu yidhi markuu ah, ah, faqradaa sharaxayay ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka kabiirada sameeya mu'minnimadii kama uusan saarin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibaacun bilmacruufi ninkii nin dilay ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qof baa qof dilay camdi u dilay camdi ula kac baa qof qof u dilay qofkaasu hadduu u dilay waxa u horaysa oo ku soo degdegaysa waa la qabanayaa waxa loo geynayaa weliyulmaqtuul ninkii wax laga dilay weligii ninkii la dilay ninkii weliga uu ahaa qaraabada uu ahaa aabihiis ama walaalkiisaa loo geynayaa arrimo badan buu marka ninkaasi uu leeyahay waxa uu leeyahay wuu dili karaa wuxuu odhan karaa halay dilo aloo dilay ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu yidhi ninkii ninka laga dilay qofkii la dilay weligiisii haddii uu u cafiyo walaalkii ninkii wax dilay baa walaalkiis lagu sheegaya ogaada wixii yaa ugu weyn dembi yaa ugu weyn shirki markii laga soo tago dunuubta ugu waaweyn naf la gooyo xaaraama ah. wey naf ilaahay wa tacaala xarimay in la gooyo khaasatan naf muslimada in la gooyo waa dunuubta ugu waaweyn saa darteed wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalama qatlu imri'in muslimin mu'minin qof mu'mina dilkiisu wuxuu ilaahay kala weyahay subxaanahu watacaala bizawaali dunya adduunyada oo dhanba inay la waayoba hal qof oo mu'mina oo la diloba ilahay kala weyn buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam dilka marka qofka mu'minkaa la dilo wax ciyaara ma aha ninkii ninka dilay ayaa waxaa la leeyahay ninkii wax laga dilay walaalkiis ahaa haddii uu cafiyo oo uu ka cafiyo qisaastii qisaastii hadduu ka cafiyo faitibaacun bilmacruufi diyadii waxaan ahay yuusan weydiin maxaa la yidhi min akhiihi walaalkiis baa la yidhi ninkii ilaahay subxaana watacaala maxaa looga dhigay ninkii nin laga dilay walaal bay weli walaalo yihiin iyagoo isdilay bay haddana weli walaalo yihiin sidaa darteed buu wuxuu yidhi shiikhu falam yukrij ilqatilu qaatila qaatilkii lagama saarin min aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey wajacalahu ilaahay wuxuu ka yeelay akhan akh wuxuu uga yeelay liwaliyi alqisaasi ninkii qisaasta lahaabaa ilaahay wuxuu uga dhigay walaal waalmuraadu ukhuwat diini bilaa rayb walaaltinimadan laga hadlayana walaaltinimada diinta weeye shaki kuma jiro ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bakat ixdaahuma cala alأkhra faqatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah laba qolo isdiriraysa laba guruub haddii ay isdirirto laba qolo haddii ay isdirirto oo mu'miniina ilaahay subxaanahu watacaala weli mu'minnimadii kama saarin waana islaayeen ogaada weli ilaahay subxaanahu watacaala mu'minnimadii kama uusan saarin sidaa darteed inagu waynu islaynay idaynu soomaali nahay ma waxaynu isu nahay gaalo iyo muslim mise walaa mise muslimiin baynu nahay weli muslimiin baynu nahay walaalaynu nahay inagoo islaynay oo eber iska dhignay oo isdhacnay oo isbaabi'inay weli walaalaynu isu nahay ogaada sidaa darteed ba halkaa waxaa ka bahday mahmah la oran jiray haddii gabay baaba jiray ba la sheego la yidhaahdo haddii kollay muslim saa iyo sidaasa gaal maxasta kuu dhowra o aada magansantaa dhaama gaal maxasta kuu dhowra oo aada magansantaa dhaama gaal baa muslimka ka fiican hadduusan ku ammaan gelin waa been waxba kama jiraan wax allaale wax ka jiraa waa waa gabay beenaho been wa mahmahahaas oo dhan waa been waxba kama jiraan qofka muslimka ahi walow uu ku dilaa hadduu doono ha ku dilo hadduu doono xoolahaaga ha qaato maadaama uu xeradii ku jiro uu muslim yahay walaalkaa wey ilahay baa walaalkaaga dhigay subxana watacaala in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu ilahay baa le subxaana tacaala laba qolo oo muslimiini hadday islaayaan waxaynu ogaanay marka laba qoloo muslimiin inay islayn karaan laba qoloo muslimiina inay islayn karaan hadday islaayaan magaalay u tegayaan oo odranayaan kaalayna kala maslaxa waxa maanta muslimiinta dhibaatada haysata wey waxaa dhul isku qabtay qatar iyo baxrayn waxaa loo tegay muslimiinta qolada muslim ururka muslimiintaa loo tegey waxa la waa laydin kala xukumaya way diideen way ku go'i waayeen carabtaa u timi waxay waydin kala xukumaynaa way ku go'i waayeen khaliijulcarab baa u yimi waxay way kala xukumaynaa way ku go'i waayeen waxaanu aadaynaa bay yidhaahdeen maxkamatulcadli dawliyi heeg ku taalo maxkamadda adduunka ee cadaaladda xaggee cadaalad ka jirta ma islaamba waxaan ahayn ba cadaalad yaqaanba islaam waxaan ahayn cadaalad maba yaqaanba been wey waxba kama jiraan maxkamad gaalo markaas baa qolo walba waxay qabsatay intaasoo loo yaraa waxa lagu bixiya intaas oo milyaaraad oo lacaga ah. hadhowdii waa la kala xukumay markii la kala xukumay waxay yidhaahdeen maxkamatu waxa soo go-aamisay arrinkaas maxkamatu cadli dawliyi waanu ku qanacsannahay bay muslimiintana way diideen waxba kama jiraan lama rabo muslimka ala ilahay wuxuu leeyahay wain daa'ifataani min almu'miniina iktataluu faaslixuu baynahuma damiirku yuu u laabanaya mu'miniintii wa adinku mu'miniin haddaad tihiin dhexdhexaadiya gaala aadal ilahay meel uu qur-aanka ku yidhi lama hayo wain daa'ifatani min almu'miniina iktataluu faaslixuu baynahuma fain baqat ixdaahuma cala alukra mid haddii ay diiddo tan kale ku xadgudubto taas la wada diriroo isugu taga xataa tafia ilaa amrillah ilahay amarka alle usoo laabato subxaanahu wa tacaala saas ba alla leeyahay subxaanahu wa tacaala gaala in la aado mamnuuc wey hadda maanta soomaaliya maxay noqotay gaaladii baa loo kala cararaya soo maaha hebel baa reer hebel baa idilay gaalaan aadaya waxba kama jiraan sharciga islaamka xaaraan wey maqduuc wey sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu weli nooga dhigay oo keliya muslimiinta ilahay wuxuu leeyahay inamaa waliyukum allahu warasuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun inamaa adaat lxasri culimada naxwaha taqaani waxay yidhaahdeen aadaat lxasri baa la yidhaahdaa wixii la geliyo waxaa lagu xasri waa la go'doominaya go'doon baa lagu samaynaya waxaa keliya oo walaal weli idiin ah weli gargaara wey waxaa keliya oo gargaaro idiin ah allah ilahi subxaana watacaala rasuulkiisa waaladiina aamanuu iyo kuwii alla rumeeyey weli kale ma lihdin gargaaro kale ma lihdin gaal kuma jiro waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata kuwa salaada oogaya wa yu'tuuna azakaata zakada bixinaya wahum raakicuuna oo rukuucayo salaada tukanaya kuwaa keliya welidiinah buu yidhi ilahi subxaanahu watacaala aayaadka kasii dambeeyana waad garanaysaan in ilaahay subxaanahu watacaala noogu diidayo waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina faina xizba allahi hum lgaalibuun ilah waa noo shegay waa ka noo shegay subxana wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu la tatakiduu aladina اtakaduu diinakum huzuwa walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wlkufaara awliyaa kuwa diintiina ku ciyaaraya jeestees ka dhiganaya awliyaha ka dhiganina gaal diinteenna ma ku ciyaaraa mase diinteenna wuu jecel yahay ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aladiina takaduu diinakum huzuwa walaciban lacib ciyaar iyo jeestees kuwa diintiina ka dhiganaya weli ha ka dhiganina ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy iska ilaaliya waxa keliya weli idin ah mu'miniinta weeye sidaa darteed qofka mu'minka ahay dhibaato kastoona kala gaarta iyo mashaakil kastoo na kala gaara walaalkeen weyna saa ula soconaa la rabaa waa walaalkeen waa la xiriirinayaa garkii baa loo dhiibanayaa waana la kala xukumayaa na kala xukumaya muslim kaleynu u tegaynaa na kala is qaban karraa ilahay baaba noo sheegaya subxana wa tacala inu isqaban karro na abuuray muslim kaleynu u tegaynaa na kala saaraya maya maanta muslimiin soomaalidu gaala inay aadaan xaaraam maqdac wey laa yajuus ma banaana iyagu hadday heshiin waayeen muslimiinta kale haw tageen na kala saar ha yidhaahdeen alxamdulilah muslimiintii mutawafiriin way joogaan meel kasta dad ahlukhayr oo wanaagsan baa la helaya ha yidhaahdeen na kala saara lakin gaala inaan tagno maya xaraam wey ma banaana arrinkaasu arrinkaasna waa in laga digtoonaadaa wey walaaltinimadaa aynu sheegnay maxaa gooya waxyaalaha goynaya maxaa kamid a waxyaalaha aad iyo aad u tiro badan baa mid a waxaa ka mid a ah waxyaalaha gooya dulmiga in dulmi laysku samayo waxaa ka mid a ah alkadib beenta in laysu sheego waxaa ka mid a ah alkhudlaan in garabka qofka muslimkaa laga baxo waxaa ka mid a atasliimu gaala in qofka loo dhiibo waxaa ka mid a atajasusu in qofka la jaajuuso atadaaburu in laysu dabarjeediyo kala tago atabaaqudu in laysu caroodo ataxaasudu in laysxasudo ataxqiiru in laysxaqiro atanaajushu waxaa ka mid ah in beeca laysku qaaliyeeyo isagoo aan dan laga lahayn atahaajuru in la kala tago ayaa ka mid a ah. albaycu calaa bayci akhiihi in qofka walaalkiisa qof kale wax ka dulgado ayaa ka mid ah alkhidbatu calaa khidbati akhiihi walaal hadduu gabar soo doono in gabar lala dul doonaa ka mid ah adannu suu waxaa kaloo ka mid ah in si xun laysaga fekero oo qofka walaalka aad xumaatay daa'iman qalbiga ugu hayso ayaa kamid a ah wey addaliil maxaa u daliila waxaas oo dhan aa sheegnay rasuulka sala allahu alay w slam xadiistiisa waxaa kamid a ah inuu leeyahay iyaakum wadanna danniga iska ilaaliya faina danna akdabu alxadiidi beenta midda ugu daran weeye waxa ugu daran oo lagu sheekaysto been ahwe dannigii halkaas aynu ku ogaanay walaa taxasasuu ha isbaarbaarinina taxasus walaa tajasasuu ha isjaajuusinina taxasuska iyo iyo tajasuska wuxuu yihi imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu sharaxaya axaadiistaas wuxuu yihi waxa weeye buu yihi taxasusku waxa weeye inuu qof alistimaacu lixadiidi ilqowm dadka inuu sheekadooda dhegeysto wey taxasus laba qofoo oo sheekaysana inuu sheekadooda dhegeysto taxasus baa la yidhahdaa tajasuskuna waxa weeye buu yidhi inaad arrimihiisa hoos u ogaato qofkaas wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu ka fekerayo iyo wuxuu damacsan yahay oo intaa cadlad soo qaadato aad ka duubto isagoo meel ku sheekaysanaya ama isagoo khudbaynaya kadibna aad gaalada u geyso kadibna aad tidhaahdo ninkaanu noocaa iyo noocaa iyo noocaa wey tajasuska noo tajasusku noocaa wey jaajuus ama jaasuus carabiga ja jaasuus wey jaajuus baynu noo ka dhignay laakin jaasuus baa saxa jaasuus saasa saxa arrinkaas waa waxyaalaha muslimnimada kala gooyo wey la sheegi doonaa insha allahu tacaala cuquubada uu leeyahay waynu sheegi doonaa insha allah <clears throat> walaa tanaajashuu walaa tanaafasuu adduunka ha ku tartaminina walaa taxaasaduu ha isxasinina walaa tabaaqaduu haysu caroonina walaa tadaabaruu ha isu duburjeedinina wakunuu cibaadallahi ikhwaanan waxaad noqotaan addoommadii alle oo walaalaa noqda saas buu leyahy xadiiskuna waa muttafaqun calayhi weeye waxaa kaloo ka mida nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tahajaruu ha kala haajininina walaa tadaabaruu ha isu duburjeedinina walaa taxasasuu ha isbaarbaarinina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin midkiin mid kale yuusan badeecaduu iibsanayo yuusan ka dulbaayicin oo ka dul iibsanin waxaa la diidayaa wax kasta oo muslimiinta kala gooyaa la diidaya nebiga sal ly sl ugu dadaalaya fiirsha xadiiskaasna muslim baa wariyey waxaa kaloo ka mid a nebigu yidhi sala la alay slam laa taxaasaduu ha isxasidnina walaa tanaajashuu tanaajushka waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen culimadu xoole nin iibsanayo intaad u timaado kun markuu yidhahdo aad tiraado kun iyo laba boqol laakiin inaad haddaad iibsanayso mushkulad male inaad iibsatid ma rabtid waxaad rabtaa keliya ninkaan in xoolaha lagu qaaliyeyo saa darteed waxaad arkaysa laba qof oo saaxiiba wuxuu iska dhigayaa mid wax gadanaya nin kaloo miskiin oo wax gadanaya imaanaya isaguna beentiis wey in wax gato ma rabo laba qof saddex qof buu ninkaan saaxiibkii soo kaxaysanayaa kun markaa tirahdo kun iyo laba boqol buu mid ku ohanaya kun iyo saddex boqol markaa tirahdo mid kale wuxuu ohanaya kun iyo afar boqol beentiis wey adaa la rabaa in xoolaha lagu qaaliyeyo mamnuuc islamku waa diiday arrinkaa ma ogola tanaajush baa la yidhahdaa ma ogola arrinkaa ha samaynina ayuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu horey usoo sheegna walaa yabci bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaadallahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim qofka muslimka ahi walaalkiisa kale muslim buu u yahay laa yadlimuhu walaa yakduluhu walaa yaxqiruhu gargaar ummaddiidu hadduu gargaar uga soo baahdo garabkiisa kama baxo ma xaqiro ataqwa haahunaa nebigu sala allahu alay w slam wayushiiru ilaa sadrihi halaata maraat nebigu ataqwa haahunaa saddex mar buu halkaa ishaarayay nebigu sala allahu calayhi wasalam bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim waxaa shar qofka ugu filan walaalkiis inuu xaqiro ayaa shar ugu filan weeye saas buu leeyahy nebigu sala allahu calayhi wasalama saas buu leeyahay xadiiska isagana waa xadiis saxiixa ah oo muslim iyo khayrkiisba ay wariyeen wey qofkii qof jaajuusa jaasuus ku sameeya dembigiisu muxuu yahay cuquubadiisa ilahay ku ciqaabaya subxaana watacala maxay tahay adduunyada waxaa laga yaabaa inuu dhamo yar iska helo meelaha iska noolaado laakin maxaa lagu ciqaabaya ciqaabtiisa dhegeysta nebigu wuxuu leeyahy sala allahu alayhi wasalama man akala bimuslimin aklatan qofkii qof muslima ku cuna isaga dartiis ay bisababi isaga qofkaa bisababi muslimin aklatan xoogaa bariisa lagu siiyo cunto yar ku cuna fa ina allaha yudcimuhu milaha min jahannama ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa uu cunay mid lamid a baa ilaahay jahanamo ka siinaya subxaanahu tacaala jahanamo bariis iyo baasto iyo hilib miyaa laga cunaa zaquum weye zaquum cuntada laga cunaa zaquum wey ilahay subxaana watacaala zaquum buu siinaya bariis iyo baasto iyo xagga mataal xalow xalwad iyo mayaaliin wax halkaa mari karaya ma aha ilaahay subxaana tacaala saas halkaasu ka siin doonaa ogaada halkaasuu ninkii ilaahay ha ogaado qofka qof walbi waa noolaanaya qof walbana wixii ilaahay subxaanahu watacaala u qadaray mahayna wax kale ku dhici maayaan ilaahay xoog buu ku siiyey maxaad shaqaysan weyse markaa qof muslima ka shaqaynayso maad xoogsato xoogaaga cunto maxaa kugu dhacay markaad qof muslima aad ka shaqaynayso jaajuusnimadiisa iyo sirtiisa inaad qaado oo qof cadowa u geyso camal kale ma weysay o qabato qof walbi adduunyada intii ilahay u qadaray waa noolaanaya qof walbina intii ilaahay u qadaray wuu cunayaa saas waa in la ogaado wey laakiin adigu xaggee ku socotaa adduunyada haddaa wax iska dhadhamiso xoogaa iyagaana ugu fakri badan oo ugu gaajo badan ee ogaada qolada nooca ku shaqaysataa ilaahay subxaanahu watacaala jahannama ayuu ka qada siinaya isagana waman kusiya birajulin muslimin qof muslima qofkii dhar lagu siiyey haddii lacag lagu siiyo labadaa mid ka mid un baad ku qabanaysaa soo maaha waxna waad ku cunaysaa dharna waa ku iibsanaysaa qof muslima qofkii dhar lagu siiye dartiis فإن الله عز وجل yaksuuhu mitlaha min jahannama ilaahay subxaanahu watacaala mid la mida dharkii uu ku iibsaday dhar la mida baa ilaahay subxaanahu watacaala uu jahanama uga geliyaa wey oo jahanama maxaa laga qaata maxariir baa laga huwadaa qadiraan wey qadiraan qadiraan muxuu yahay waa daamurta wey daamur dharka waxa weye laamiga aynu aragnay laami inta la kerkeriyey laamiga oo la kerkeriyey haddii dushaada la saaro maxaa ku dhacaya hilibkii ayaa soo daadanaya sow maaha dharka jahanamo laga qaataa dharkaa wey dharkaasaa ilaahi subxaana watacaala u gelinaya saas buu leeyahy nabigu sala allahu calayhi wasalam waman qaama birajulin muslimin ninkii qof muslima ugu istaaga meel maqaama sumcatin wa riyaa-in meel uu isku tustusayo kaas maxaad ka garanaysaa noocaa iyo noocaa weeye kuwaas noocaa iyo noocaa weeye istihzaa iyo jees jees intuu u tago qolada gaalada iyo gaala la shaqeeyayaasha munaafiqiinta intuu u tago ku jeesjeeso oo ku qosla maxaa ku dhici doona isagana ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamaha baa laga abaalmarinaya isagana abaalmarintaas mid la mida ayaa ilaahay subxaana wa uu siin doonaa wy waxaa marka muhiima inuu qofka markuu lafihiisa ilaashado lafihiisa inuu ilaashado isaga ufiican tahay isaga ayay u wanaagsan tahay wy waxyaalaha kaleeto oo burburiya islaamnimada walaaltinimada waxaa ka mid ah addacwa aljaahiliya dacwa aljaahiliya in tolla ayay iyo reer hebel baan ahay iyo reer hebelka ayo kaa wey ama qole hebel baan ahay soomaali baan ahay carab baan ahay sacuudi baan ahay afrikaan baan ahay qowmiyaad ama qabaa'il iyo in wax noocaas oo kaleetaa lagu dhawaaqo waxyaalahaas waxyaalaha islaamka burburiye ayay ka mid tahay sidaa darteed buu wuxuu leeyahay jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu kunaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii gaswatin nebigii baanu la soconay sala allahu calayhi wasalam kaswa anagoo ku jira fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar nin muhaajiriinta ka mid a ayaa nin ansaar ka mida ul ku dhiftay xabuu ku dhiftay faqaala alansaariyu ansaarigii baa wuxuu yidhi ya lalansaar war tolla'aya yaa ansaaroy yaa lal ansaar laamu istiqaasa baa la yidhahdaa istiqaasa yaa ii gargaaroy tolla'aya buu yidhi wa qaala almuhaajiri muha wa qaala almuhaajiri muhaajirigina wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriina war muhaajiriinay saas buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii baa wuxuu yidhi maa rasuulkii arrinkaasu gaaray markaasu wuxuu yidhi maa baala dacwa aljaahiliya maxaa iisoo arkay dacwa aljaahiliya in maanta jaahiliya lagu dhawaaqo yaa hebeloy yaa hebeloy maanta in la yidhaahdo maxaa iisoo arkay qaalu waxay yidhahdeen ya rasuul allahi rasuulka allow kasaca rajulun min almuhaajiriina rajulan min alansaar nin muhaajiriinta ka mid ah ayaa nin ka mid ah ansaar ul dabada kaga dhiftay kasaca waxaa la yidhi usha markii dabada lagaga dhifto baa la yidhahdaa saas buu yidhi qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi dacuuha fa inaha muntina waxaan aad ku qaylinaysaan tolla aydan sheegaysaan iskaga taga wuxuu waa wax uraysa way uraysaa ee iskaga taga ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam dad bakti cunayo kale inu nahay soo maha bakti tolla ayay afar iyo labaatan saac caruurta waxaad arkaysaa kuwaa ku imaanaya assalaamu calaykum haddaad tidhaahdo kaagama jawaabayo ma yaqaano calaykum assalam ma garanayo in la yidhahdo haddaad tidhaahdo maxay tahay ducada la akriyo markii musqusha la gelayo ma garanayo laakiin haddaad tidhahdo qabiilka wuxuu tirinayaa ilaa ilaa intaas oo ab buu tirinaya kada wakada wakada wakada wakada wakada wakada wakada hadda carruurtii yararkahayd baa dugsiyada kaati bilahi laga taagan yahay markay isu yimaadaan ba waxay lehy adigu yaa tahay carruurtii yararka ahayd wey dugsiyada dhiganaysa wey waa cajiiba wey adigu yaa tahay hadday isku qole noqdaan waa lasoo baray waa la fadhiisanayaa hadday isku qole noqon waayaan gaar buu fadhiisanaya xataa salaaddii waxaa la arkay safka sidii loo gelayo ayaa la fiirshay waxaa la arkay qabiil qabiil safafka in loogu jiro cajiib waay sababka xataa qabiil qabiil baa loogu jira wax lala yaabo wey nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi dacuuha fa inaha buntina war waxa iskaga taga way uraysaay buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam fasamicahaa arrinkaas ayaa waxaa maqlay cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul baa maqlay munaafiqu weynaa faqaala wuxuu yidhi faqad facaluuha wallahi way sameeyeen wala in rajacnaa ila almadiina madiina markaanu ku laabano layukrijana alacazu minha aladal midkeenna cizada iyo sharafta leh midka dulligaabuu saaraya nebigii iyo saxaabadii ayuu ka wadaa cumar baa ninkii intuu maqlay wuxuu yidhi dacnii yaa rasuula allahi adribu cunuqa hadal munaafiq idaa waxaan munaafiqa aan qorta ka gooye cumar waxaasu kale lama tusi jirin faqaala rasuulku sal lay slam wuxuu ku yidhi dachu iskaga tag laa yuxadisu nnaasu dadku yaanay ku sheekaynin ina muxammadan yaqtulu asxaaba muxamed baa saxaabadiisi wuxuu anugu iga tirsan yahay faraha ka qaad buu ku yidhi nebigu sala allahu alay wasalam xadiisku waa muttafaqun calayhi wey dacwa aljaahiliya ninkii tolla aya yidhaahda cuquubadiisu maxay tahay cuquubadiisu laba qaybood wey cuquubo adduunyo iyo cuquubo aakhiro wey cuquubada adduunyada maxay tahay awalan ubaya ibnu kacab radia allahu tacala canhu saxaabi jaliil ah aada garanaysaan ayaa nin agtiisa wuxuu ku faanay qabiil ku faanay wuxuu yidhi aniga yaa reer hebel baan ahay yaa reer hebeloy yaa reer hebeloy yaa reer hebeloy ayuu yidhi fa acadahu ubay ubaya ayaa wuxuu ku yidhi walam yuknihi mana uusan u qarinin buuriyadii aabbaha qaniin buu ku yidhi buuriyadii aabbaha qaniin ayuu ku yidhi fa nadara ilayhi asxaabuhu asxaabtiisi baa fiirisay ninkaan saxaabiga muxuu ku hadlayaa qaala wuxuu yidhi kaanakum ankartumuuhu waxaan sheegay waxaa laga yaabaa inaad la yaabteen buu yidhi waa diideen fa qaala markaas markaasu wuxuu yidhi inii laa ahaabu fi hada raj axadan abadan qofna anigu uga haybaysan maayo arrinkaas maxaa jira inii samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama nebigii baan maqlay oo yaquulu odhanaya man tacazaa bicaza aljaahiliya ninkii ku faana ugu yeera ninkii ku ku cizo ku raadiya tacazaa ninkii cizo iyo sharaf ku raadiya anaa reer hebela anaa laandheero ah anaa kana ummadda kaleeto dhanna maxay yihiin reerka iyagu dahab iyo lulu iyo marjaan buu ka samaysan yahay ummadda kalena qurac iyo qansax ayay ka samaysantaha reer walba nin walba wuxuu rabaa inuu yidhaahdo annaga lulu iyo marjaan baanu ka samaysannaha qolada kalena waxay ka samaysan yihiin qurac iyo qasax ninkii saas oo kaleeto yidhaahda maxaan ku sameeyaa wuxuu yidhi buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fa acaduuhu kaniinsiiya bihani abiihi buuriyada aabihi kaniinsiiya qaniin buuriyadii aabaha qaniin dheh saas ku dheha walaa taknuuhu hana u qarinina kinaayaha samaynin oo ha dul marinina ee iyada toos u dheha nabigaa yidhi sala la alay slam ala ohanaya marka xadiiskuna xadis saxiix wey sidaa darteed baan u oranayaa ayuu yidhi maxaa lagu samaynaya marka ninkii noocaa sameeya awalan waa la ceebaynaya haddaynu kulligeeno intaynu istaagno sidaa oran lahayn dadku qabiilka wa iska dayn lahaa soo maaha iyo qabiilka lagu faanayo laakin waa usa gabdhahana waa mashxaradayaan mashxarad innagana waa sacabinaya sidaa darteed baa nin walba isu malaynaya waxaa loo sheegay inay run tahay laakiin haddii la ogaado nebigu meeshuu gaarsiiyey sala allahu alayhi wasalam dadku waa iska dayn lahay aakhire xaalkiisa ka warama marka aakhirana dhegaysta si fiican u dhegaysta xadiidkan xadiis muhiimo inagana ka warramayo wey nebigu xadiisku waa xadiis dheer weeye lakin waxaan soo qaadan inta shaahidka wuxuu yihi nebigu sala allahu alay wasalam man qaatala qofkii ku dagaalama qoladii dagaalamaysaa loo sheegaya taxta raayati alcummiya qofkii ku dagaalama calan indhala hoostiid raayat alcummiya wuxuu u dagaalamayo ma yaqaan macneedu calan indhala maxaa loogu bixiyey wuxuu u dagaalamayo ma yaqaan qolada hadda dagaalamaysa qola walba xali mujaahidiin bay isku sheegtaa mujaahidiintii reer hebel laakiin haddaa weydiiso tidhaahdo war maxaad ku dagaalamaysaan ii qor bal waxaad ku dagaalamaysaan mushkulaadka idin haysta ma sheegi karo reer hebel waa reer hebel waa xun yihin bu kuley bas reer hebel reer dad xun wey maxaa ka taqaana dad xun wey saasuu ku ohanaya taxta raayat alcummiya waxaa loo bixiyey nebigu u bixiyey sala allahu alayh wasalam cala indhala waxa keliya oo qofku uu ku dagaalami karaa waxa weeye litakuna kalimat ullahi hiya alculya ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisa inay noqoto midda sarraysa oo adduunka lagu xukumo kitaabka alle subxaanahu watacaala adduunyada inugu ugu sarreeyo kaa keliya qofka mu'minka ay ku dagaalami karaa wax kale haba yaraatee oo ku dagaalami kara ma jirto laakiin tan maxaa loo bixiyey raayatin cumiya tii indhaha la-ayd buu nabigu u bixiyey sala allahu alay wasalam laakiin ninku muxuu u dagaalamaya yaqdibu licasabatin qabiil buu caraysan yahay si fiican u dhegeysta xadiiskan ninku wuxuu meesha ugu dagaalamayaa nin qabiil u caraysan weeye okay ninkii aan dagaalamayn marka ka warama ow yadcuu ilaa casabatin tollacayay buu leeyahay war tollacayey war tollacayey odayaasha hadda waxaa la sheegay dagaal ogayaasha ahi maalintii reer kusoo duulaan ama uu rabo inuu reer ku kaco wuxuu xirtaa maskan buu xirtaa gan buu xirtaa wuxuu leeyahay maanta waa gumoobey dumar baa noqday buu leyahy maanta waa gumoobey buu leeyahay maxaa jira reer hebel baa la rabaa in la dhameeyo tollacayey tollacayey war wiilasha war wiilal baan u baahanahay wiilashiisa xaggee jiraan kanuu sokayaa kanaduu joogaa kanada xataa qaraabadiisii oo dhan adeeradiis ilma adeeradiis xabadi waddanka ma joogto wiilasheen buu rabaa inuu dab ku shubo wiilal kaleo rag kale leeyihiin ayuu doonayaa inuu dab ku shubo mada wuxuu xiranaya wuxu le maanta gun baan ahay dhiiggaana dhaqaaqaya markaa casaba dhiiggaana dhaqaaqaya oo yadcuu tolla-ay wey tolla ayay yidhaahda qofkii isagu aan meeshaba joogin ka warrama laakiin odaga intuu soo waco xogaa lacaga isaga dira oo yansuru casabatan ama lacagta bixinaya yansuru nasri samaynaya isagu meesha ma joogo laakiin dadkiibuu ku wareegaya kun kun baa ha laysku qaruulay maanta reer hebel dhul baa la furaya maanta tuulo heblaa la qabsanaya maxaad umalaynaysaa reer hebel baa maanta magaalo hebla inay qabsadaan wey sidaa darteed dagaal xun baa lagu jiraa maanta biilka in la kala reebo maaha buli asbuuc hilib ma cunayno hilibkii lacagtaynu ku gadan lahayn qabiilkaa loo diriyaa buu leeyay ow yansuru casabatan ama casaba taageeraya qabiil taageeraya oo marka sidaa ku dhinta ama lagu dilo qutila oo sidaa lagu dilo ama ku dhinta faqitlatun jaahiliya nin jaahiliga dhintay buu ka mid yahay qoladii jaahiliga ahaa nin dhintay buu ka mid yaha wey qolada dagaalamayso marka iyagu muslimiinta si fiican ula dagaalamaysa dhegaysta waman kharaja calaa ummatii ummaddayda ninkii ku baxa yadribu barahaa wa faajirahaa mu'minkeedii iyo midkeedii faajirka ahaa oo ilaha aqoon kulligood dhan qoorta ka goynaya walaa yataxaashaa min mu'minihaa mu'minkeediina aan iska day inu faraa ka qaadi hayn si hadda dhacday wey waxaba la yidhi waxay ku odhanayaa ashahaado waa ku dilayaa waa intoo istaagaan waxu kuleya wa isku qiraya war ashahaado waad dhimanaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah markaad tiraahdo ayuu baas kuu furay isagii baaba ku qiraya inaad muslim tahay hadduu iska kaa dili lahaa maxaa ku hayn lahaa adiga horta markor inaad muslim tahay ashahaado buu kuleeyahy masaajid baa laga gelaya kaasoo dabagelaya rag baa iga sheekeeyey soomaaliya joogay masaajidkii baa nalo ku galay bay masaajid baanu galnay markaasaa nalo kusoo galay saasoo kaleeto marka waxa weeye qofkii mu muslimiinta intuu ku baxo yadribu baraha wa faajiraha faajirkeeda iyo mu'minkeeda kulli garaacaya walaa yataxaasha min mu'miniha mu'minka aan iska dayne faajirki waaba waaba laga yaaba marmar in la dilo laakin mu'minkii faraha kama qaadayo walaa yafi aanu oofinayn aladii aladi aladi aanu oofinayn lidii cahdin cahdahu qofkii ballan lahaa ballantiisa aan u oofinayn falaysa minii aniga kaasu iga mid maaha walaysa walastu minhu aniguna ka mid mihi nebigaa beri naga noqday qolada dagaalamaysa ogaada waayo nebi maxamed wuxuu leeyahay anigu dadka noocaa samaynaya aniga hadhowdii uguma abtirsadaan oo ma yidhaahdaa nebi moxamed baanu sala allahu calayhi wasalam ka mid nahay oo ku abtirsanaynaa xawdkiisi baanu imaanaynaa biyihiisii berri aniga ima ya ima yidhahdaan bu leyy nebigu sala allahu alayh wasalam berrito aniga qoladaas ima yihad beri baan ka ahay bu leeya maxaynu xal helaa ya ikhwaani maxaynu khayr helaa maxaynu wanaag helaa nebigu baa beri naga noqday sala allahu alayh wasalam ma ummad berigi nebigii beri ka yahay sala allahu alay slam baa khayr helaysaa xaggee khayr ka helaysaa khayr ma jirayo wey khayr haba yaraatee xadiiskana muslim baa wariyey sidaa darteed marka waa in la iska ilaaliyo oo loo sheego dadka loo sheego oo xaqa lagu oogo ummadda oo qolada dagaalka oogaysa ummadda laynaysa qof walba inta ma garanayo ummadda waxa aamusiyey walow aanay wax maqli hayn walow aanay wax maqli hayn oo dhegihii ay ka ka cufaysteen oo iyaga waxa weeye shaydaanku u qurxinay waxaanay sameeyaan waxyaalaha kale oo burburiya waxaa ka mid ah kaasu wuxuu ahaa in tulla-ay la yidhaahdo lagu qayliyo laakin waxaa laga yaaba tulla-ayba inaan la oran laakin waxa ka mid ah alfakru bilaxzaab alfakru bilaxsaab wadacmu fi lansaab waxaa ka mid ah in lagu faano qabiilka nafkiisa iyo qabiilada kale in la caayo waxyaalaha walaaltinimada burburiya bay ka mid tahay sidaa darteed buu wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama arbacun fii ummatii min amri aljaahiliya afar shay oo ummadaydu ay samayso umuurta jaahiligaa bay ka mid tahay laa yutrikuuhu laa yutrikuuhuna kamana tegayaan mana ka tegayaan bu yihi nebigu sala allahu alay wasalam abadan oo maxay tahay alfakru fi laxsaab dhalashada in lagu faano wey dhalashada in lagu faano oo la yidhahdo anagu qabiila fooq fooq baa nahay qolada kalena qabiila asfal asfal a hooseysa saa in loogu faano wey ko midda koowaad waay wadacnu fi lansaab nasab yada in la dacniyo wey nasabka kale in wax laga sheego oo la dacniyo se inagu qolooyin aynu magacyo ugu bixin jirray aan dembi lahayn qolahaas waa reer hebel wey baalayaa lagama guursado noocaa iyo noocaa weeye wahaakadaa weeye in la dacno ilahay baa umadda wada abuuray waynu arki doonaa insha allah ilahay baa umadda wada abuuray in noocaa la sameeyo wey labada arrimood wey labada arrimood baa inaga xadiiskeenna ka khusaysa kan kaleetona waxa weye labada kaleetona waxa weeye faa'iida ahaan weeye walistisqaau binujuum xidigaha in lagu roob doono ole xidig hebel markuu halkaa fadhiisto yaa roob noo imaan doonaa midda kaleetana waxa weeye waniyaaxatu baroor diiqdow markii qof kaa dhinto in dhabanadana la garaaco timahana la rifo dharkana la iska jexjexo noocaas wey xadiiskana muslim baa wariyey cuquubadiisu maxay tahay ninkii ku faana ninkii ku faana qabiil ninkii ku faana iyo dhalasho u yihahda aniga maxaad iga taqaan reer hebel baana la yihahdaa reer hebel ummadda kale o dhan anaa ka fiican oo ka fadli badan maxaad umalaynaysaa xataa xaramka ay geeyeen arrinkaas soomaalidii xaramka alle ayay xataa geeyeen oo waxay yidhaahdeen ummaddii carabti kale o dhan waxa la yidhi nin ka mid ah baa nin soomaaliya soo qabtay baa nin soomaliya baa cunsuraa dadka tujiyo kaas baa mid intuu u yimi yuu dib u riixay siyan maxaad ii riixaysaa siyan sidee baa noo tujinaysaa qabiil hadda magaciisa aan oo sacuudiga ku badan wixii allo reer hebel bisee noo tujinaysaa markaas bu intuu dib u riixay wuxuu yidhi oo sidee baad aniga iiga hormaraysaa anoo reer banu haashima bu anigu reer banu haashim baan bahay buu yidhi oo nebiga qaraabadiis baan bahay si adigii hormaraysaa bu yiri dib isu u riixay uu salaadda xirtay wuxuu yidhi allahu akbar waynu garana cuquubadiisu marka arrinkaas maxay tahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama ina allaha caza wajala qad adhaba cankum cubiyat aljaahiliya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka kaxaya oo idin diiday kibirkii jaahiliyada waxaas waa kibir wa isla weyni kibirkii jaahiliyada ilaahay idin diiday subxaanahu wa tacaala wafakراha bاlآabaa iyo in lagu faano aabbayaasha in lagu faano dadku laba qaybood weeye muؤminu taqiyun faajirun shaqiyun waa mu'min taqi ahoo alle ka baqa subxaanahu watacaala wafaajirun shaqiyun iyo mid faajiru aan alle aqoon subxaanahu tacaala labadaa qaybood bay uqaybtama saa darteed bu wuxu yihi nabigu sala allahu alay wasalam fitan baa dhici doona rag baa samayn doona aniga igu abtirsanaya bu yihi nabigu sala allahu alay wasalam markaas wuxuu yihi nabigu sala allahu alay wasalam wa inama alwliyaai almuttaquun anigana awliyadayda kuwa igu abtirsanayaa oo weliga ii ah aniga waxa weeye almuttaquuna kuwa alle ka baqaya keliya baa ii ah kuwa kaleeto shaqa kuma lihi marka waxa weeye mu'minun taqiyun nin alle ka baqaya wa faajirun shaqiyun iyo faajir shaqi ilahay ka dhigay subxaanahu watacaala antum banu aadam adinku ilmo aadam baa tihiin wa aadamu min turaab aadamna turaab baa laga abuuray ciid baa laga abuuray waad weligaan aragtay ciid ciid ka fadli badan ciid ciid wey kulli ciid wa kulligan o dhan maxaan ciid aadamna ciid baa laga abuuray laakiin maxaa lagu kala fadli badan yahay ataqwa taqwa allahi subxaanahu watacaala bes intaas baa lagu kala fadli badan yahay wey saas buu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi nebigu layadacanna rijaalun rag way iska dayn doonaan wallee rag way iska dayn doonaan layadacanna rijaalun wallee rag way iska dayn doonaan fakrahum biaqwaamin inay rag ku faanayaan hadday iska dayn waayaan inamaa hum faxmun min faxmi jahannama hadday iska dayn waayaan dhuxushii jahaname lagu shidaayay bay noqonayaan faanka xaggeenna gaarsiiyey iyo shaf iska garaaci rag baa halkaasu madoobaatay raajada markii la saaray halkaasu madowda say u garaacayeen anigu reer hebel baana reer hebel reer hebel reer hebel xagee buu nebigu muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xagee lagu tegayaa faxmun min faxmi jahannama jahanamo dhuxushii lagu shidayey ayay noqonayaan buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam ow layakuunanna ama waxayba yihiinba ahwanu cala allahi min aljiclaan ilaahay subxaanahu watacaala waxay kala liitaan aljiclaan jiclaan yaa garanaya alati tadfacu bianfiha natana doorshaanka baalka loo yaqaan wey baalka saxarada intuu laalaabo saxarada intuu kaxayo afku kaxaya joorshaanka la yihahdo wey bahalkaa ilahay waa kala liitaa subxaana wa tacala waa shafka garaacaya oo shafki madoobaaday say u garaacayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay kala liitaan doorshaanka baalka la yihahdo doorshaanka kala qiimo badan faanka iyo kibirka meesha lagu gaara fiirsha waxaa ma waxaas wax allaale waxay tarayso ma leh halkaasaa lagu tegaya xadiidka abu daawud iyo keyrkiisaa wariyey waana xadiid xasana wey waa arrin marka aad iyo aad khadiir u ah wy aad iyo aad bay khadiir u tahay wy qabiilkiisa ninkii isaga ku gargaara xaq darra ka warrama isaga cuquubadiisu maxay tahay cabdillahi bn cabas radi cabdillahi bn mascuud radi allahu tacala an qaala wuxuu yidhi man nasara qawmahu ninkii reerkiisa ku gargaara calaa kayri alxaqi xaq waxaan ahayn fa huwa kalbaciiri sidii rati weeye aladii ruddiya ee ceel lagu riday ceel inta la qoday labaad soddon inta intaasoo mitir laga dhigay rati inta lasoo qabtay lagu dhex riday ceelkaa radigu ma ka soo baxaya aad bay u adagtahay fa huwa yunzacu bidanabi hadaba dabada inta ratigi lagu dhigay la yidhi dabada inta lagu dhegaa ratigi laga soo saaraya ma soconaysaa ma soconayso wey sidaa darteed waa haalig wey wuxuu noo sheegayaa inuu yahay qof halaagsamay qofkaasi inuu yahay qofkii reerkiisa ku taageera qabiilkiisa qofkii ku taageera jacaylka uu jecel yahay xaqdaro xaqdaro qofki ku taageera wey amaa qofkii xaq ku taageera maaf mushkila reerkiinu hadduu yidhahdo khayr baanu samaysanayna islaamkaanu isku xukumaynaa waa ku taageeraysa caruurtaanu aytaamta iyo dadka masaakiinta baanu wax u qabanayna ku taageeraysa sax wey khayr wey masaajid baanu dhisayna ku taageeraysa ceel baanu muslimiinta u qolayna ku taageeraysa cisbitaal baanu dhisayna waa ku taageeraysa khayr wey laakiin cisbitaalka kuwaa laguma daweynayo kuwa dadka dilaya laguma daweynayo mamnuuc wey kuwaas dawo ma leh maba la daweeyo qoomkaas oo kaleetoba dhaawacooda faraha laga qaaday oo la isga daynaya leanna waxa weeye muslimkii bay laynayaan waa garan ninkii isagu reer qabiil iska caaya oo iska maaga cuquubadiisu maxay noqonaysaa can caaishata radi allahu tacaala canha can inabiyi sala allahu alayh wasalama waxay tihi nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ina acdama annaasi jurman dadka midka ugu dembiga badan ufiirsaa si fican dhegeysta dadka midka ugu dembiga badan insaanun shaacirun waa nin gabyaa-e reer walbi gabyaa buu leyahay soo ma reer walbi markuu qolo uu rabo inuu caayo waa inuu nin gabya hadii kale hadalku meel ma gaarayo waa in nin gabyaaya la helaa reerka caayow waa nin gabya ah oo muxuu samaynaya yahjuu qabiilatan min asrihaa qabiile ayuu caynayaa kulligeed o dhan ma soo kala reebay wuxuu leeyahy reer hebel maxaa ka taqaani gaalo gaalow reer hebel yahuud wey reer hebel kaa iyo kaas wey reer hebel nooca wey xabad kama soo reebay waa ninka ugu shar badan ugu dembi badan ilahay subxaanahu watacala agtiisa bu yihi nabigu sala allahu alay wasalam ninka kaloo ku xigo waxay wa rajulun man intafaa min abiihi waa nin wey rajulun intafaa min abiihi waa nin aabihiis diiday wa wuxuu yidhi aniga aabbahay ima dhalin gaba kalu sheegtay ka tegey khalaas faraha ka qaaday ima dhalin bu yidhi aniga aabbahay labadaa nin baa ugu dembi badan buu yihi nabigu sal l xadisku xadis saxiixa wey ninkii gabyaaga noo ahaa oo markaynu u baahano reeraha aynu maanta wax noocay xaggee bu xaalkiisi gaaray ninka ilaahay ugu dembi badan buu noqday soo ma in qabaa'il la caayo qabiilo kaamil in la caayo waa dembiga ugu weyn maxaa jira sababtu maxay tahay liannahu qabiilkaas ahlukhayr baa ka buuxa imise ahlukhayr baa ku jira imise aan dembi lahayn baa ku jira imise dad xufaado qur'aanka xafidsan baa ku jira imise ahlukhayr baa ku jira mamnuuc wey in la caayo lama ogola ama qofkii gaar isagu dembi gaara u samaystay kaas gaar wey laakiin qabiil in salka inta laga maro gebigiisa oo dhan ba la wada maago arrinkaas mamnuuc wey arrin banaan maaha wey waad arkaysaa nebigu sal l slam meeshuu gaarsiinayo maxaynu soo ogaanay marka qabiilkii kow marka u horeysa looma dagaalami karo labo qabiil xaqdarro ku diriraya lama taageeri karo saddex tulla ayay lama odhan karo oo qabiil la isuguma qayshan karo afar qabiil laguma faani karo anigu reer hebel baana dadka anaa ka sarreeya lama odhan karo shan qabiil kale layskama cayn karo qabiilkii marka faraynu kaga gubanay soo maha uma dhawaan karno laakiin ninku nasabkiisa ma baran karaa xoogaa baan idinka dibcinaya marka ninku nasabkiisa ma baran karaa maxaa uga banaan qofku inu nasabkiisa barto abu hurayra radi allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi tacallamuu min ansaabikum nasabkiina waxaad ka barataan maa tasiluuna bihi arxamakum waxaad ka barataan waxaad ku xiriirinaysaan arxaamkiina qaraabadiina waxaad ku xiriirisaan nasabkiina ka barta qofku abtirsinhiisa waa baran karaa mas mushkila abtirsinhiisa qofku waa baran karaa leannu maxaa jira dhaxalkiisii baa la rabaa qofkii qaadan lahaa isagu dadku dhaxalka ku leeyahay qofkuu guursan lahaa kii xaaraanta ka ahaan lahaa kii uu xiriirin lahaa buu baranaya laakiin intaa wax ka badan in loo barto maya nabigu intaasuu sheegay sala allah alay slam intaa keliya loo baranayaa wiil tacal xadiis muhiima ah, waay si fican u dhegeysta tacalamuu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxamakum waxaad ka barataa nasabkiina intii aad ka xiriirinaysaan intii aad ku xiriirinaysaan arxaamkiina qaraabadiina intaad ku xiriirinaysaan silatu raximka dhegeysta marka fa ina silatu raximi raximka oo la xiriiriyaa maxabatun fi lahli dadka isku jeclaanaya masaaratu masraatun fi lmaali xoolahay badisaa telefoonka markii laynoo soo dirayo oo abti iyo adeer iyo walaal ay telefoon soo dirayaan oo ay leeyihiin wax noo soo dira aad wax dirto xoolahaagi baa badanaya adigu war isma haysid boqolkaan aada bixinayso arkin ilaahay mid kaleu meel kale ka keenayo sidaa darteed maanta laga bilaabo telefoonka lama bedeli karo insha allahu tacaala telefoonka lama bedeli karo sidiisuu iska ahaanaya insha allah mar allaale markay qaraabada kusoo wacdo wixii aad heli karta ad u diraysaa leanna maxaa jira kow waxaynu jecelahay inu xoolo badan helo xoolihii badnaa meeshaa lagu helaa labo munsa'atun fi lasari cumrigaa dadka ugu dheeraada cumri dheeraad baa lagu helaa waa labadaynu jeclayn wey labadaynu jeclaynba xaggee laga helaa qaraabada oo la xiriiriyo xoolahoo bata iyo cimriga oo dheeraada ayaa laga helaa termadi waa xadiiska wariye waa xadiis saxiixa wey sidaa darteed marka waxaynu ogaanay qofku nasabkiisa waa baran karaa lakin maxaa la diidaya inuu qof kale ku gooyo ama kula diriro ama kula colayto maa la diidaya lakin nasabkiisa qofku waa baran karaa si uu qaraabadiisa u xiriiriyo qaraabada in la xiriiriyona fadligaa tirada badan bay leedahay fadligaa tirada badan ayay leedahay waa garan intaas marka waxaynu uga soo baxnay asbaabtii duminaysay iyo taxliilaadkeedii insha allah asbaabtii duminaysay ikhwaanka walaaltinimada waxaynu u gudbaynaa waxyaalaha walaaltinimada lagu kasban karo maxaa lagu kasban karaa walaaltinimada waxyaalaha lagu kasban karo waxaa kamid a ah, wixii aynu soo sheegno laga tago horta awalan wixaynu soo sheegnay oo dhan oo laga tago ayaa kamid a ah. qofka cajiib weeye markuu qofku qolis soo xiro qolbuu ku xiraanaya soo maa markaad tidhaahdo aniga reerkayga ayaana qaal reerkaygaan wax ku bixinaya reerkaygaan la xiriiraya reerkaygaan soo dhawaysa qol baa ku xirmaysa adigana qof qol ku xiran ba laakiin markaad tidhahdo muslimiinta oo dhan baa aniga ii walaala ah muslimiinta oo dhan baa ii walaala aniga alxamdulilah markaad nin qof muslima unbaad raadinaysaa soo maa qof muslimaad raadinaysaa markaad u tagto isagaa kusoo dhaweynaya isagaa meel ku geynaya waxaa kada waxba uma baahnid in laba qof haddii kale lakin waxad odhanaysa reer hebel baan ahay reer hebel markaad tidhahdo haddana aad tirahdo waa loga yaa ka sii tahay haddana yaa kasii tahay yaa kasii tahay yaa kasii tahay waa kada waxa kaleeto oo lagu helaa waxaa ka mid a ah xuquuqda oo la gudo xuquuqda la gudo aad iyo aad bay u tiro badan tahay xuquuqda la gudo aad iyo aad ayay u tiro badan tahay waxa ka mid a ah mid wa waxa ka mid ah kuwa muqayada iyo kuwa mudlaqa muqayadka waxa ka mid a ah sida zakada oo kale zakaadka oo kale matalan muqayad wey yani maxay muqayir ku yihin ninkii xoolale ninkii xoolale maxaa la rabaa inuu bixiyo oo uu siiyo muslimiinta uu siiyo dadka fuqarada inuu siiyo ayaa laga rabaa wey taasaa laga rabaa wey taasoo kalea ka mid ah xuquuqul jaar baa ka mid ah laba qof oo derisa inay gaar isu booqlaan baa ka mid ah dayfku markuu kuu yimaado in la karaamayaa ka mid ah duyuuftu yani martidu markay kuu timaado in la karaamayaa ka mid ah wama ashbah dalik marka qayb zaman bay ku xukuman tahay qayb wakti qayb wahaa kada kuwa mudlaqa ka mid ah salaanta oo la radiyaa ka mid ah ciyaadatulmariid baa ka mid ah wamaa ashbaha dalika qofka jiran oo la booqdo janaasado la raaca ka mid ah saa darteed bu wuxu yihi nabigu sala la alay slam xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun lix shay waxay ka mid yihiin xuquuqda walaaluhu isku leeyihiin qiila waxaa la yidhi ma huna ya rasuul allah qaala wuxuu yidhi idaa laqiitahu fasallim calayhi markii aad la kulanto waad salaamaysaa wa idaa dacaaka markuu ku yeero imow yidhaahdo fa ajibhu waad ajiibaysaa markuu ku yidhaahdo aroos baan leeyahay matalan diyaafaan leeyahay imow waad ajiibaysaa laakin bishardi bishardi shuruud baa ku xidhan shardiga koowaad waxa weeye markaad ajiibayso si halkaa aan loogu talax tegin waayo waxaan ogahay khaasatan gabdhaha inay arrinkaa ku talax tagaan oo inta la baxo oo la yidhaahdo waa naloo yeeray oo xadiiskan lasoo qaato haddana la sameeyo reerkiiba dhibaato iyo mushkulad loo geysto xuquuq waa weyn la dayaco reerkeeda iyo gurigeeda ay dayacdo habeen la soo baado muusig iyo waxyaalo xaaraana meesha lagu soo dhegaysto waxyaala aan banaanayn meesha laga soo shaqeeya ka mid a ah. saa darteed bishardi shuruudda ku xiri waxay tahay awalan qofkaasu inuusan ahayn dadka laga haajiro marka horeba dadka laga haajiro hadduu yahay inaad u tagto waajib maaha dadka laga haajiro hadduu yahay inaad u tagto waajib ma uusan ahaa haaniyan meeshaa markaad tegayso inaadan macaasi meel macaasi lagu samaynayo inaanay ahayn haddii meesha macaasi lagu samaynayo aad og tahay ma tegi kartid ilaa inaad macaasidaa inaad bedesho aad u socotid maahayn shuruudaha ku xiran ayay ka mid tahay waa garan waida stansaxaka haddii uu ku yidhaahdo niyow ii naseexay fansix lahu u naseexay laakiin naseexadii hadda khatar bay noqotayo wadaad baa imaanayso wadaadkeedii ka dacwoonaysa gabar bay u imaanaysaa mid garoob aho lasoo furay bay u imaanaysa oo caraysan waxay leedahay na booliis u dhiib balaayo kula tagtay naseexadii saasay noqotay booliis u dhiib naseexo maaha taas taasi lugooya weeye naseexa maaha naseexadu waxa weeye waxaa kuugu wanaagsan oo aada u malaynayso inay wanaagsan tahay ayaad u sheegaysaa hadday kugu timaado waxaad leedahay war anaa oday la-aan baryahan igu dhacday oda la-aani khayr ma lehe odagaaga hayso sidoo kale ragguna la mid wey mid baa intuu qaad ka dhergo oo reerkii dayaco oo wuxuu doono iska sameeyo oo reerkiiba uusan war ka haynin ayuu hadhowdii haweentii ku xanaaqaysa ila waa garteed wey qof muslimada wey garbay leedahay ku caroonaysaa mid kaleo saaxiibka isla qayilayaan buu tegaya wuxuu leey war maxaan sameeyaa war ma haween baa waxaad suu haweenay maaha war iskaga tag maxaa kaa galay buu leeyahy qiima qiimaleda waxba ha jixin jixin halkaaga iska joogo iyadaa ku imaan doonta qaadkaaga iska cun buu leeyahy maaha sax maaha waxaa rabaa qofka wixii ugu inaad maslaxayso oo gabadhuna sidoo kale wanaag ay ka taliso oo ay tidhaahdo wanaag ninkaaga kula dhaqan ninkuna sidoo kale inuu yidhaahdo war xumaatada iskaga tag oo reerkaagii dhaqaalayso oo caruurtaadii iyo reerkaagii ka shaqay inuu yidhahdo baa loo baahan yahay waidaa cadasaa faxamid allaha haddii uu hindhiso oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mahadiyo fashamidhu yarxamuka allah dheh alxamdu lilah haddii markuu hindhiso yarxamuka allah dheh waxaan u malaynaya xadiiskan kulle wada garanaysaan laakiin waxaad u fiirsataan nebigu sal sl wuxuu yidhi waidaa cadasa markuu hindhiso inta maxay nafooleda wax weyn maaha soo maaha maxaa laga dhigay xuquuqdii waajibaadka ahayd baa laga dhigay ogaada maxaa meesha mar ka fahmaysaa marka wixii ka weyni owlaa wax allaale wixii kasii weyn waa kasii daran yihiin wey haddii ba la yidhi hindhisadii markuu hindhiso alxamdulilahi uu yidhaahdo waxa waajib kugu ah inaad uducayso maxaad umalaynaysaa marka wixii kasii weynaa weye waxa weeye waa tamsiil weye wixii yaraabaa lagu masalinaya si a wixii weynaa adigu u fahamto wey saas loo fahmaa loo baahan yaha wey marka waa shardi inuu ilahay mahadiyo subxaana wa tacaala waidaa marida haddii uu jirado facudhu booqo waidaa maata markuu dhinto fatbichu raac mid xadiis kaleta wuxuu sheegaya haddii uu ku salaamo salaamta ka radi xadiiskaanuna muttafaqun calayhi wey waa garan waxyaalaha kaleeto oo lagu helo waxaa ka mida namiimada in laga tago namiimadu waxay dadka laisku diro wa dadka isku dirkooda in laga tago si walaalihii isugu calool fiyoobaadaan waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu kasbo saa darteed bu wuxu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalama alaa ukbirukum bikhiyaarikum kuwiina idinku khayr badan ma idinka warrama qaaluu balaa ya rasuula allah rasuulkii allow haabay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi aladiina idaa ru'uu dukira allah waxa weeye kuwa markii la arko ilahay lagu xasuusto wey nimankaa markaad aragto baad ilahay xasuusanaysaa subxana hal khayr wanagsan wey alaa ukbirukum bishiraarikum kuwa idinku shar badan ma idin sheega qaaluu bala qaala wuxuu yidhi almashaa'uuna binamiima kuwa u soconaya weeye namiimada dadka inay isku diraan hadda dadkii isku dirkii sahal buu noqday waag horese maxay noqon jirtay inaad baxdo oo qofkaa rabtay qof kale inaad uga soo sheekayso aad kusoo xamato ama aad ku soo dirto inaad u tagto telefoon baa la helay alxamdulilah telefoonkaad qabsanaysaa maafi mushkila telefoonkii markaad guriga ka tagto qofkii inaad w isweysaan baa laga yaabaa mobile baa la helay halkaasuuba kuugu jiraa adoo jidka soconayo kuusoo dhacaya khalaas waay marka xantii iyo namimadii maxay noqotay sahl sahl bay noqotay aad iyo aad bay u daraatay wey saa darteed bu wuxu ley nebigu sal l slam kuwiina idinku shar badan waxa weeye kuwa namimada u soconaya almufsiduuna bayna alaxiba firsha kuwa kala isku diraya dadka isjecel oo walaalaha albaaquuna bura'a alcanata kuwa balaayada la raadinaya dadka aan dembiga lahayn kuwaas weye buu leeyahay nebigu sala allahu aleyh wasalam yaxya ibnu kasiir baa wuxuu yidhi yufsidu namaamu qofka namiimkahay ah wuxuu fasahadiyaa fii saacatin saacad keliya maa laa yufsidu saaxirun fi shahr dil wuxuusan ninka saaxirka ahay uusan fasahaadin karin ayuu hal maalin keliya saacad keliya ku fasahaadiya ninka dadka isku diraa buu yidhi waxaa kaleeto ka mid a tarku lkiiba kii bay u dhowdahay walistidaalatu iyo walaalka inaad ku carab dheeraato inaad iskaga tagto saa darteed bu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi arriba halaahatun wa sabcuuna baaban ribada aad arkaysaan toddobaatan iyo dhowr qaybood wey saddex iyo toddobaatan qaybood wey aysaruhaa midda ugu fududi waxa weeye mithlu an yankixa arajulu ninku inuu guursado ama inuu ka zinaysto hooyadiis wey walciyaadu billah hooyadiis nin wax ka doonta ka warrama ilahi baan ka mangala subxana wa tacaala ribada midda ugu yar wey wa ina arba riba ribada midda ugu sarraysa maxay tahay istidaalatu cirdi lmuslimi qof muslima sharaftiisa in lagu xadgudbo oo lagu dheeraado wey fiirsha meesha la gaarsiiya ya ikhwaani aad iyo aad ba u tira badanta u fogtaa wey cali ibnu xasan ba ibnu xusein ba wuxuu leeyahay iyaaka walgiiba iska ilaali giibada iska ilaali xanta iska ilaali fainaha aadaabu aadaamu fainahaa aadaamu kilaabu naar waxa weeye waa iidaamkii waxa weeye waa suugadii dadka kilaabta kilaabu naas ay samayn jireen suugadii dadka xunxun ee kilaabta ahi ay cuntada ku darsan jireen weye iska ilaali buu leeyahay saas buu oranaya waxaa kaleetoo ka mid ah tarku tatabuci cawraat almuslimiin dadka muslimiinta ceebtooda in la raadiyo in la iska daayo saa darteed bu wuxu leya abdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhu nebigii sala allahu alayhi wasalama sacida rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almembera nebigii baa maalin maalmaha kada membalka koray fanaadaa bisawti rasiicin aad buu cod dheer buu nebigu sal ly slam ku qayliyey faqaala wuxuu ku yidhi ya macshara man aslama bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi si fican dhegeysta xadiiskan xadiis cadiima ah wey war midka carabka ka islaamay ee qalbigiisu uusan iimaanku gelinow laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibinina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina walaa walaa tatabicuu cawraatihim ceebtooda ha baarbaarinina fa inahu man tatabbaca cawraata akhiihi lmuslim qofka walaalkiisa oo muslimka ah ceebtiisa ninkii dabagala oo raaca tatabbaca allaahu cawratahu ilaahay baa ceebtiisa isagana baarbaaraya waman tatabbaca allahu cawratahu ninkii ilaahay ceebtiisa u baarona yufdixu wuu fadeexaynayaa walow fii jawfi day fii jawfi rixlihi gurigiisa haba ku jire gurigiisa isagoo ku jira baa ilahay fadeexaynaya ceebaynaya ilahi subxaana wa tacaala ilahay baa ceebaynaya subxaana wa tacaala markaas buu cabdullaahi ibnu cumar beytka alle fiiriyey kacbada markaas buu wuxuu yidhi ma acdamaki maxaa kaa weyn wamaa acdama xurmatiki xurmadaadana maxaa ka weyn waalmu'minu acdamu xurmatan min cindi illaahi minki ilahay subaa laakiin ninka mu'minka ahay kacbada aad aragteen qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadiisu ka weyn tahay taas buu yidhi xadiis kale ayuu wuxuu nebigu kuleeyahay tirmidi baa wariyay xadiiskaas waan xadiis xasana wey xadiis kale bu wuxuu nebigu kuleeyahay sala allahu alayhi wasalama wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alayh wasalam man ramaa musliman bishayin qofkii qof muslima wax ku sheega yuriidu shaynahu inuu ku ceebayo uu raadinayo xabasahu allahu ilaahay wuxuu ku xirayaa qofka calaa jisri jahannama jahanamo ayaa lagu xirayaa buundadeeda buundada jahanamo ayaa lagu dul xirayaa xataa yakhruja mima qaala ilaa uu daliil ugala yimaado qofka walaalkiisa wuxuu ku sheegay mana helayo wey xadiiskaasina abu daawuud baa wariyey waana xadiis xasana wey waxaa kaleeto ka mid a waxyaalaha walaaltinimada lagu kasbado alcafwu can izallaad in la iska in qofka zallaadkiisa wixii ka dhacaya in faraha laga qaado iyo walxafawaati iyo waxyaalaha ka dhacdhaca khaasatan dadka ahlulkhayrka ah iyo ahlulmuru'ada in la iska daayo saa darteed bee caaisha radi allahu tacaala canha nebigu waxay ka warisay sal lla slam inuu yihi aqiiluu dawi lhay-aati casaraatihim dadka sharafta leh oo ahlulmuru'ada ah dhacdhacooda u dhaafa wixii aan xad gaari hayn haddii qofkii hadal ka dhaco haddii ficil ka dhaco laakiin aan xad gaari hayn min xuduud illahi ilaahi subxaanahu watacaala qofkaasna qof aan ceeb lagu aqoon uu yahay iska dhaafa buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalama faraha ka qaada bu yihi nebigu sala allahu alay wasalam u daaya qofkaa faraha ka qaada bu yihi nebigu sala allah alay slam dadka marka khaasatan xadiskan abu daawud iyo khayrkiisa xadis saxiixa ah wey sidaa darteed dadka khaasatan ahlulkhayrka ah ee culamada ah in faraha laga qaado oo dhacdhaca iyo waxyaalihii ka dhaca oo aan ceebta lagu aqoonin haddii hadal ka dhaco iyo haddii wax yar ay ka dhacaan in faraha laga qaado ayaa la rabaa saa darteed cabdillaahi ibnu mubaarak waxa uu leeyahay si fiican u dhegaysta man istakafa bilculamaa'i ninkii culimada fududaysta dahabat aakhiratuhu aakhiradiisi waa waayey culimada ninkii fududaysto afkiisa uu ku dheeraado culimada afar iyo labaatan saac ka dhigta wuxuu ilahay ku waxay noqotay cibaadada caydoodii cibaadadbaaba cibaado ka dhigtayba culimada caydoodii dad baaba waxaad umalaysa ina ilahay ku caabudayaan subxaana watacala fulan kaa wey fulan kaa wey fulan cibaada kaanama cibaada nabiga wuxuu leeyahay qofkii sidaa sameeya waxaa ku dhacaya dahabat aakhiratuhu aakhiradiisi waa waayey waman istakafa qofkii fududaysta bilumaraa umarada qofkii fududaystana dahaba dunyaahu adduunkiisi waa waaye waa la dilaya mar haddaad amiirka haddaad maagto taa mar amiir maagto tiirkaa lagu xiraya waa lagu dilaya wey waman istakafa qofkii fududaysta bilikhwaani walaalihiis qofkii fududaysa dahabat muru'atuhu sharaftiisi qofkaas way dhuntay buu leeyahay sidoo kale arrin kale bu wuxuu kuleeyahay almu'minu qofka mu'minka ahi yadlubu almacaadiir wuxuu daa'iman raadiyaa cudurdaar walmunaafiqu ninka munaafiqaana yadlubu zallaad zallaadku raadiyaa munaafiqana waxaa lagu yaqaan zallaadku raadiyaa daa'iman qofka wixii ka dhacay ayuu raadinaya saa darteed ba hadda waxaad arkaysaa dad waxa ay raadinayaan muqtadicaad qofka muminkaa hadalkiisi baa lasoo qabanaya waa la goynaya kaf hadal yar oo uu yihi sharax u baahan ayaa la soo qabanaya meel baa lagu xirayaa qof kalea loo geliy wa la hebel saan u ka waran baa laleeyahy horta ilaa aan dhameeyo sual ma jirto insha allah waa garad soo maa sheekh wanu garanay soo maha hadda arrin muhiimka hadda loo galayba wixi horaba sheek sheeki ahay waynu garanay soo maaha wuxuu leeyahay fudayl ibnu ciyaad radia allahu tacala canhu waxa uu leeyahay asafxu can zallaati alikhwaan dadka walaalaha ah wixii ka dhaca in laga indhaqabso indhaha laga qabsoo layska daayo wuxuu leeyahay waa arrin muhiima ah, buu leeyahay wayanbagii an yatruka inuu arrinkaas inuu iska daayo isaa'ata danni qofka mu'minkaa waxaa la rabaa inuu iska daayo walaalkiis danniga inuu uxumaynayo inuu wax xun ka fahmayo ayaa laga rabaa wuxuu leeyahay walaalkaa inaad iska dayso wa an taxmila inaad ku xambaarto ficlahu calaa xusni mahma istadacta intii aad kartoba inaad wanaag walaalka waxa wuxuu ula jeeday saa iyo sidaas waxaas wuxuu u yidhi sidaa iyo sidaa waxa uu halkaa wuxuu tagay sidaa iyo sidaa inaad tiracdo cabdullahi ibnu camr ibnu caas radi allahu tacala canhu baa wuxuu leeyahy cajibtu min arajuli nin baan la yaabay buu leeyahay oo ninkaasu muxuu samaynayaa xadiisku waa dheer yahay lakin waa soo koobaya maadaama waktiga yaraaday waayahay insha alla ka mida waxa uu leeyahay waxa weeye buu leeyahay fa inahu yaraa wuxuu arkayaa kadaata fii cayni akhiihi walaalkii saxarka ishiisa ku jira buu arkayaa wayadacu waxa uu ka tegayaa buu leeyahay aljadaca fii caynihi isagana qashabka weyn ama alwaaxa weyn oo isha ka saaran ma arkayo buu ley macnahis waxay tahay ceeb yar oo walaalkiis leeyahay buu arkayaa ceebtiisa weynkaa isagu ma uusan arkayo ayuu leeyahay wuxuu leeyahay sidoo kaleeto wayakruju wuxuu soo saarayaa fii daqni min nafsi akhiihi walaalkiis waxa ku jira naftiisu soo saaraya wayadacu wuxuu ka tegayaa addaqna fii nafsihi naftiisa buqdiga iyo xasidka ku jira ayuu ka tegayaa buu leeyahay saas buu ohanaya ma garanaysaa waa hadal dheer weeye laakiin intaasaan kasoo qaadanaynaa oo qofka maxaa u dawaa arrinkaas dawada maxay tahay arrinkaas dawada arrinkaas waxa weeye qofku inuu ogaado horta isagu inu ceeb leeyahay horta in adigu iska warhayso aad ogaato inaad ceeb leedahay marka inaad naftaada ku mashquulshaa la rabaa marka saas darteed bu wuxuu yidhi ninkii shaacirka ahaa ayuu wuxuu yidhi fain cibta qawman biladii fiika milahu haddaad qolo ku ceebayso wixii adiga kugu jira wax la mid a ah, fakayfa yaciibu nnaasa man huwa acwaru sidee buu nin u ceebaynayaa nin isaguba acwar aho ila qof kaloo illa baad ohan karta waa illa adahay adba acwar baa tahay adna waa ila adaha lagu oranayaay sidee buu u ceebaynaya bu yidhi wain cibta qawman biladii laysa fiihim haddaad qof ku ceebayso waxaan ku jirin fadalika cinda allahi wannaasu akbaru kaas ilaahay baaba usoo dhigatayba qofkana wuuba ka sii wen yahay buu leeyahay bacdu salaf baa waxay yidhaahdeen lan yatafaqaha kulu lfiqhi qofku ma fahmayo fiqhi oo dhan ba waxa weeye xataa uu qofku uu u caroodo naas dadka uu caroodo fii daati illahi ilahay dartii ugu caroodo uma yarjicu ilaa nafsihi naftiisa u laabto oo fatakunu laha ay u noqoto ashadda maqtan midda ugu dara naftiisa marka ay u noqoto saa darteed baa cumar bin khadaab wuxuu leeyahay kafaa bilmari isman qofka mu'minka waxaba dembi ugu filan buu leeyahay an yastabiina lahu min annaasi dadka inay uga ka arko ka arko ceeb inuu ka arko maa yakfaa calayhi min nafsihi naftiisa wuxuu ku ku jirta waxaa naftiisa ku qarsoon inuu dadka ku arko buu yidhi wayamqutu nnaasa fi ma fii ma ya'ti dadkana uu uga caroodo wax uu isagu la imaanayo dadkiibuu uga caroonaya wax uu isagu la imaanayo wey waa arrin cajiiba wey xasanulbasri raximah llahu tacaala baa wuxuu leeyahay ya bnu aadam ibnu aadamow inaka laa tusiibu xaqiiqata aliimaan iimaanka runtiisi ma gaarayso xataa laa tuciiba annaasa bicaybin ilaa aad dadka wax ku ceebayso huwa fiika adiga kugu jira waxataa tabda'a bisilaaxi dalika alcayb ilaa aad markaa naftaada inaad ka bilowdo min nafsika naftaada inaad ceebtaa islaaxinayso fa tuslixu waad islaaxinaysaa fa idaa facalta dalika arrinkaa markaad samayso lam tuslix cayban ceeb ma islaaxiso ilaa wajadta cayban aakhar ilaa ceeb kalaad naftaada ka helaysaa saas weye fa facalta dalika kaana shuqluka fii khaasati nafsika naftaadi baa daa'iman ku mashquulsanaanaysaa wa axabu alcibaadi ila allahi man kana kadalika ilahayna dadka uu addoommada uu ugu jecel yahay waxa weeye qofkii noocaasa wey qofkii naftiisa ceebtiisa ku mashquulo weeye rabiic ibnu khusayn baa waxaa lagu yidhi alaa tudakiru nnaasa dadka ma waxu sheegto faqaala wuxuu yidhi ma ana can nafsii biraadin naftayda anigu raalli ugama ihi buu yidhi arrinkaas inaan sameeyo an atafaraqa min damiha inaan ka tago caydeedii iyo ceebteedii isaga iyada inaan ka tago ilaa dami nnaasi oo dadka ceebtoodii aan sheeg sheego wax annagan haysto annaga war iskama hayno intaas numud baan wax ka sheegay waxa wax la islaaxi layihiin oo waxa la hagaagi layihiin waa saas noocaw wuxuu yidhi ina annaasa dadku khaafuu waxay ka baqeen ina annaasa dadku khaafu llaha ilahay waxay uga baqeen fii dunuubi nnaasi dadka dunuubtoodii dadkii buu ka baqaya dadkii waa halaagsamay dadkii waa jabay dadkii belay samaynayaan buu leeyahay waamanuu calaa dunuubihim dunuubtoodiina aamin bay ka noqdeen isagu tiis weligii ma sheegayo anigu waa halaagsamay dhibaatay ku dhacday waa la jabay weligii ma oranayo laakin ummaddii wax ka sheegaya afar iyo labaatan saac saas buu leeyahay ma garanaysaa waxaa kaleetoo ka mid a ah, weli waxbaa haran maray insha shan daqiiqa soo waa ah, garan okay warqadaa ma dhameeya isku daaya midda kaleeto loo baahan yahay waxa waxyaalaha lagu helo al inaad waxa weeye naftaada iyo maalkaaga walaalkaa ka doorato wey naftaada iyo maalkaaga inaad walaalkaa ka doorato arrin iyadana muhiima wey saa darteed bu ilahi subxaana watacala wuxu ley wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxaa laga hadlaya muhaajiriinti waxaa laga hadlaya ansaartii baa laga hadlaya saa darteed bu xu ley abu jacfar baa wuxuu yihi liasxaabihi asxaabtiisibu wuxuu ku yihi ayadkhulu axadukum yadahu fii kumi akhiihi midkiin nimankiina kan walaalaha sheeganaya midkiin walaalkiis jeebkiisa gacanta ma geliya oo ma kala soo baxaa waxa uu rabo waxay yidhaahdeen maya wuxuu yidhi falastum biikhwaanin kamaa tascumuun walaalama tihin saa sheeganaysaan hadduusan midkiin walaalkiisa intuu isagoo aan ogeyn jeebkiisa intuu gacanta geliyo wuxuu raba uu kala soo baxayo ma tihin walaalama idin aan tihiin buu yidhi ee iska daayay buu yidhi waxaa kaleeto ka mid in ah, raggi hore ka mid a ah. ayaa nin walaal ahaan jireen yani saaxiib ilahay darsi u ahaan jireen ayaa gurigiisi yimi gurigaasi ninkuu imaanaya abu ciisa baa la ohan jiray gurigiisi buu yimi gurigiisi markuu yimi wuxuu yidhi walaalkay ma joogaa gabar jaariyada baa usoo baxda maday tidhi ma joogo bay tidhi markay tiri ma joogo ayuu wuxuu yidhi walaalkay kiiskiisuu lacagta ku jira ku ridan jiray isoo saarba kiiskii bay usoo bixisay laba dirham buu kala baxay wuu iska tegey mar allaale markuu tegey buu ninkii yimi markuu yimi ayuu wuxuu ku yimi waxay ku tiri ninkii walaalka ahaa baa ku yimi kiiskaagii buu weydiiyey lacagtii kuugu jirtay waan usoo saaray laba dirham buu kala baxay wuxuu yidhi wallaahi haddii aad sidaas samaysay xor baa tahay inagu maxaynu oran lahay ilahay baa idinku dhaariyey tuug baa ii yimi soo maaha nin tuuga baad maanta gurigayga u fasaxday wallaahi xor baa tahay gurigii buu galay lacagtii buu tiriyey labadii dirham buu ka waayey markuu ka waayey ayuu xorayey markaas uu xorayey ka warrama ikhwaani walaaltinimada isaar walaalkaa inaad naftaada iyo maalkaagii inad doorto naftii baynu u imaanaynaa marka waxaa jiray rag dil lagu xukumay dil baa lagu xukumay markii dil lagu xukumay ayaa waxaa la yidhi waa lasoo kaxeeyey waa la dili lahaa tiir baa lagu waa lasoo kaxeeyey seef baa lala dhacaya nin baa lasoo qabtay in la dilona damcay mid kalaa soo orday oo seefta isu dhigay war maxaa jira baa la yidhi wuxuu yidhi ninkaa walaalkaya oo la dilayo ayaa waxaa rabaa daqiiqada yar inuu iga sii inuu adduunka iga sii dambeeyo naftayda ayaa waxaan ka doorbidaya inuu walaalkay wax yar uu sii noolaado adduunka iga sii dambeeyo baan rabaa aniga i hormariya bu nimankii nin walba aniga i hormariya amiirkii baa lagu noqday waa la iska cafiyey nimankii o dhan nimankii o dhan faraha ayaa laga qaaday wey isaar waxaa loo baahaya marka alisaar walaaltinimada waxaa lagu helaa iihaar ayaa lagu helaa weye sidaa darteed insha allahu tacaala waxyaalo kaleo iska hadalkii baa iska tiro batay marka insha allah intaasaan iska joojinayna insha allah wabilahi tawfiiq jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo muxaadarada qayimkaa ee tilmaamaysa walaaltinimada iyo qiimaha ay leedahay gaar ahaana ummadda soomaaliyeed xaaladda ay ku jirto maanta ay muhiim u tahay inay xoojiyaan walaaltinimada diinta islaamku noo tilmaamayso ama noo farayso iyadoo aynu ognahay dhibaatooyinka ka jira soomaalida dhexdeeda ama waddankeenii in uu ilaahay subxaana wa tacaala naga badbaadiyo dhibaatooyinka walaaltinimada ina haysta muxaadaradaana ilaahay subxaana watacaala inuu nagu anfaco kuwii ku camal falaa ee ku dhaqmana ilaahay naga dhigo subxaana tacaala walaalayaal waktiga oo aada u yar awgiis su-aalaha aada soo gudbiseen aad iyo aad bay u badan yihiin waanu isku soo koobnay laba su-aalood ayaan insha allahu tacaala haddii waktigu noo saamaxo aan ka aan ka gaarsiineynaa <clears throat> su-aasha ugu horeysa oo aad moodid inay kulli isku soo koobayso ilaa toban su-aalood ehm, waxay tahay dadka muslimiinta ama dadka soomaaliyeed waxaa ku dhex jira qaar ka mida oo aan ogolayn ehm, walaaltinimada iyo wada dhaqanka heshiiska ehm, oo keliya ta eedeeya qofka kale walaalkiisa isagoo markaas kaga tegaya ama ku colaadinaya Ehm, waxyaabo fara badan oo bulshada haysta sida ehm, qabiilka ama qabyaalada ehm, xarakooyinka dhaqdhaqaaqa islaamka ama kooxo ama mid shaksiyaadba marka eh, dadka noocaasa waxaan rabnay sheekh inaad bal u iftiimiso diinta waxa ay farayso si ay insha allahu tacala ugu dhaqmaan bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyhi wasalam waxa weeye horta waa sin hore usoo sheegnay mujtamacaadka muslimiinta lagama weynayo dad aan khayr doonihayn dad badan oo waxaa la helaya yani aan khayr doonihayn muslimiinta ku jira lagamana weynayo arrinkaas leannahu maxaa jira zabankii nabigooda sala allahu aleyh wasalam oo zabankii ugu khayr badna ahaaba way joogeen laakiin waxaa loo baahan yahay inteena sano haddii aynu inagu aynu ku dhaqanno waxa aynu sheegayno dad badan baynu bedeli karnaa nin walbii intaasoo qof buu bedeli karaa haddaynu run sheegayno wey laakiin waxaan ka baqayaa in badan oo innaga ina ka mid ah walow aynu dusha ka qurux badan nahay waana khayr alxamdu lilahi weeye laakiin haddana waxyaalo tiro badan inay ina ka dhiman yihiin baan ka baqayaa oo inagu ruuxaddeenu inaan kalsooni aada iyo aad inaan u weyna inaan ku qabin oo inaan ka go'i karin qofkii xun inaan ka go'i karin oo haddii ilaahay ku ron yahay qabiilka inaan ka go'i karin oo waxyaalihii dhib keenaya oo dhan muslimiinta dhib u keenaya inaan ka go'i karin ayaa laga yaaba sidaa darteed qolooyinka iyagu arrinkaa iyaguna samaynaya waxaa loogu naseexaynaya adinu naseexa buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam inay waxyaalaha ka waantoobaan inay dadka muslimiinta ah waxdadooda iyo khayraadkooda raadiyaan say muslimiintu isugu imaan lahaayeen siday wax u wada qabsan lahaayeen siday dhibaatada khaasatan dadkeenan soomaalida oo kale tafaraaruqay oo haddana walaalaha ah oo haddana halka qolo keliya ah hal reer keliya ah hal famili keliya wey hal usra keliya wey inay iska daayaan tafaraaruqa iyo waxyaalaha xunxun inay iska daayaan oo ilaahay subxana wa tacala uga toobad keenaan alle usoo noqdaan kulligeen oo dhanna waxa arrinkaas layna ka rabaa inaynu toobad keenno atawba haddii aynu toobad keenno oo ilahay usoo laaban inteen badan kuwo badan oo inageena kamid ilahay usoo laabtaan subxaanahu watacaala ilaahay kuwaas xumaatida la ordaya ilahay wuu wuu naga qabanaya subxaana tacaala ilahay wuu naga qabanayaa laakin waxaad umalaysaa innaga nafteena ayaa khalal lagu jiraa saa darteed marka waxaa loo baahan yahay inaynu isasaxno oo ishagaajino qof walba isaga innaga ina ka mid ihi eh, inuu inhagaajiyo baa loo ishagaajiyo baa loo baahan yahay aynaanu u joogin aynaanu u joojin danteenna iyo waxaynu qabsanayno hebel baa diida iyo hebel baa waxaan sameeyey hebel baa kaas iyo aynaan u joojinin saas ayaa loo baahan yahay wabilaha tawfiiq eh, waktigoo aada u yar awgiis eh, waxaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala muxaadarada sheekh cabdilqaadir duco ay dadku aada iyo aada usoo dalbadeen oo in loo duceeyo dadka dhibaatooyin kala duwan ayaa jira oo bulshada haysta ama ummadda soomaaliyeed haysta ehm, in taqaanaa ilaahay subxaana watacaala dhibaatooyinkaas uu ka dulqaado sida waxaa jira ga gabadh walaasheena oo labadii keliyoodba ay fadhiisteen waxaa jira qof ehm, kansar ku dhacay waxaa jira ehm, kuwo suuxdin qaba waxaa jira kuwo waalidkood caasi ku noqday waxaa jira caruur waalid waalidkood laftoodu ay iskhilaafaan oo dhibaato ku nool marka in ilaahay subxaana watacaala dhibaatooyinka ka dulqaado si gaar ah iyo si guudba way usoo dalbadeen markaa sheekh insha allahu tacaala inaan uducayn insha alla bismillah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu awalan dhibaatada dadka muslimiinta ah haysata inuu ilahay ka qaado subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku celiyo diintoodii inuu ku celiyo oo ay diintoodii dib ugu laabtaan ou diinteenni dib noogu celiyo wax kaloo aan balaayada kaga bixi karaa ma jiraan waxaan gaar ahaan ugu ducaynaynaa dadka soomaalida in ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada iyo mushkiladda haysta ilahay ka qaado subxaana wa tacaala inuu ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda isu soo celiyo ilah quluubtooda isu soo celi oo ilaahay subxana wa tacala quluubtooda islaaxiyo islaamka in ilahay ku duwo subxaana wa tacaala tafaraaruqa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka ilaaliyo waxaan si gaara ah ugu ducaynaynaa qorooyinkeenna kan gaalada soo dhex galay ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga badbaadiyo gaalada inuu naga badbaadiyo caruurteenna inuu gaalada nooga badbaadiyo ahalkeenna inuu gaalada nooga badbaadiyo alle subxaanahu wa tacaala caruurteenna inuu baari nooga dhigo alle subxaanahu wa tacaala kuwa diintooda ku dhaqmay inuu ilaahay ka dhigo subxaana wa tacaala quluubtooda in ilaahay subxaana wa tacaala islaamka ku soo celiyo oo islaamka ilahay kuwa jecel ilahay ka dhigo oo islaamka unusreeya inuu ilahay ka dhigo waxaan si gaara ah ugu ducaynaynaa dadka dhibaatada qaba waxay doontaba ha ahaatee ilaahay subxaana wa watacaala dhibaatada inuu ka saaro kulli dhibaatadaas oo dhan inuu ilaahay subxaana wa watacala u ka saaro wax kasta oo ciriira qof kasta oo muslima oo qaba inuu ilaahay subxaana wa watacala u ka saaro waxaan si gaara ah ugu ducaynaynaa gabdhaha iyaga si gaara ah ama wiilasha waxay doonaanba ha ahaadeene si gaara iyagu usoo codsaday oo xanuunka adag uu hayo sida keliyaha iyo kansarka iyo xanuunada khatarta ah ay hayaan ilaahay subxaanahu watacala waxaanu si gaara ah ugaga baryaynaa inuu ilaahay shaafiyo subxaanahu watacaala rabi nas idhab ilba'sa ishfi anta shaafi la shifaa ila shifauka shifaan laa yuqaadiru saqama bismi illaahi rabbi nnaas اذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب الناس اذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ilaahay subxaana watacala waxaan uga baryaynaa awalan duhuuran inuu uga dhigo oo uu siiyo ilaahi subxaana watacaala daahir ahaansho ilahay uu siiyo qofka mu'minkaa nebigu waxau noo sheegay sala allahu alayh wasalam in la ibtilaynayo adduunka inuu joogo bal hadduu ilahay qolo jeclaado inuu ilahi subxaana watacala u ibtilayo ilaa uu ilaahay subxaana watacala dunuubta uu ka jafo saa darteed waxaanu ilahay uga baryaynaa inuu ilahay subxaana watacala dunuubta kaga jafo inuu ilahay subxaana tacaala sabir siiyo inay ku safraan xanuunkaas haddana ilaahay subxaana